alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilmun yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisn lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaarnay digrigii labiyo sagaashanaad ducaau lkhawfi min ashirki waa ducadii cabsida shirki iyo ilaahay inaad cid ku lamaanayso ama aada cibaadadiisa cid la wadaajiso markaad taa ka cabsato ducadii aad ku ducaysanaysay waxaad odhanaysaa allahuma innii acuudu bika ilaah waxaan kaa meengelayaa an ushrika bika inaan kuu shariig yeeloon kugu lamaanayoon cibaadadaada kula wada wadaajiyo cid kale wa aclamo aclamu aniga oo ogoo garanaya wa astakfiruka ilaahayow dembi dhaaf waxaan kaaga weydiisanayaa limaa laa aclamu wixii aanan ogayna iga dhacana ilaahayow adiga ayaan dhaafid kaaga weydiisanaya sidaa in la odhanayo waxaa warinaya imaamu axmed waxaa warinaya imaamu lbukhaari baa adab lmufradka ku warinaya xakiimu tirmidi baa nawaadir usul ku warinaya culimada qaarkood xadiidkii waa daciifiyeen sheekh albani iyo qolyo kalena xadiidka waa tasiixiyeen lafdiga bukhaariga ee adab lmufradku waxa uu ahaa wuxuu leeyahay abubakar الsidiiq micqam yasaar baa wuxuu leeyahay aniga iyo abubakar sidiiq baa nebiga u tagnay markaasaa wuxuu hi nebigu ya ababakar la shirku fiikum akfى min dabiibi الnamli shirkigu dhexdiina ilaahay inaah u shariig yeeshaani wuu ka qarsoodi badan yahay min dabiibi namli qudhaanjo socodkeed qudhaanjada socodkeedu weliba hadday habeen tahay sanqadna male lamana arko sidaa aan yacni qudhaanjo socodkeeda aan loo dareemaynin loo arkaynin ayuu shirkiguna uga qarsoodi badan yahay inuu idiin soo galo abubakr bari wahada shirku ilaa man jacala maca allaahi ilaahan aakhar shirkigu miyaanu iska caddayn oonu ahayn qofka ilaahay ilaah kale barbar dhigay markaasaa nebigu waladii nafsii biyadi la shirku akfa min dabiib nam waar quraanjadaa socodkeeda waa ka qarsoodi badan yahay maku tusiyaabuu ihi shay haddaad tidhaahdo dahaba canka qaliilu wa kaiiru intiisa yari intiisa badani ba ay kaa tegayso ilahay kaa kaxaynayo haabun waxaad tihi allahuma inii acuudu bika an ushrika bika waana aclamu waastakfiruka limaa laa aclamu sidaas ayaad odhanaysaa waxyaalo badan oo shirkigana nebigu sala allahu calayhi wasalam waa inoo sheegay waxaa ka mid a xadiidka imaamu axmed uu warinayo sheekh albaani uu tasxiinayo nebigu sala اllahu alay sl ui laa taxlif biabik aabbaha ha ku dhaaran walaa bigayri illaahi ilaahay keyrkiina ha ku dhaaran fa ina man xalafa bigayri illahi faqad ashrag qofka ilaahay keyrkii ku dhaartaa waa shariig yeelay waxaa kaloo lafdiga tirmidi u ahaa ibnu cumar inuu maqlay nin lilaahi walkacba maya walaka kacbadan ku dhaartay basa ibnu cumar yidhi لا يحلف بغير الله qayrkii ilaahay qayrkii laguma dhaarto waxaan maqlay rasuulka oo leh man xalafa bigayr illaahi ka ku dhaarta faqad kafara ow ashraka ilaahay buu ka gaaloobay ama u shariig yeelay lafdiga imaamu axmed xanafa bishayin duuna allahi tacala faqad ashrak wax ilaahay ka sokeeya qof ku dhaarta ilaahay buu shariig بل xadiidkan kale u fiirsa imaamu axmed uu warinayo imaamu طabaraani mucjam اlkabiirka uu ku warinayo bukhaariga adab اlmufradka uu ku warinayo sheekh albani uu tasixinayo nin ayaa nebiga ku yihi maa shaa allah washita adda u fiirsa maa shaa allah washita waxa alle iyo adigu addoontaan alle iyo adigu waxa doontaan nebigu muxuu yihi ajacaltanii wallaahi wallaahi cidlan ilaahay mid u dhigmo ayaa adiga dhigtay bal maa shaaa allahu waxda waar waxaad tidhaha waxa ilaahay kelidii doono ama maa shaa allah washidraas u dhihi jacalta lilaahi mid danbaad u samaysay maa shaaa allah waxda waxa ilaahay kelidii doona dheh ama waxaa loodhanayaa maa shaaa allahu uma shaaa fulaan ilaahay iyo hebel ilaahay iyo hebel baa na badbaadiyey ilaahay iyo hebel baa saa noo sameeyey ilaahay iyo cid ilaahay daway hebel buu sabab nooga dhigay yacni ilaahay baa dhakhtarkaa igu daweeyey ilaahay baa shimbir iga dhigay ilaahay baa igu dawadaa igu caafiyey yani welid ilaahay u nisbaysaa waxana aad sabab ka dhigtaa laakiin inaad wixii marka ad wna waay wax kuu qabteen aad ka dhigto ama wixii iyo ilaahay inaad isku lamaanayso ayaa shirki noqonaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa shirkigu iyo ilaahay in cid lagu lamaaneeya waa shay qarsoodi badan dadkuna ay ku dhici karaan ummadda ciddii ugu mudnayd ee ugu cabsida badnayd oo abubakar sidiiq ayaa ka baqanayey oo nebigu sala allahu alay slm uga digayay oo uu lahaa weliba sidaa dheer markaa nebigu sala la alay slm wuxuu uga baqanayay ummaddiisu shirkigaa inay ku dhacdo weliba shirkigaa yar ee shirkiga weyn markaa sii gaadhsiinaya shirkiguna laba qaybood ay qaybsaa mid waxaa la yidhaha ashirku alakbar waxa weeye kaa uu qofku ku gaaloobayo diinta markaa ka saaraya qofka haddii uu ku dhintana naarta lagu arinayo jannana laga xaaraantinimeeyey sida qur-aanku inoo sheegay waxa weeye qofku nooc cibaadooyinka ka mida ilaahay lagu caabudo inuu u ilo cidaan ilaahay ahayn dee salaadii ducadii iyo baryadii tala saarashadii nadarkii gowracii weydiisigii yacni waxyaalaha tala saarashadii waxyaalaha cibaadooyinka ilaahay lagu caabudo cabsashadii inaad ilaahay kayrkii marka baryadii isqaas ilaahay kayrkii aad markaa u iisho ama aad ilahay cid kale la wadaagso ama cid kale aad u iishaa shirki weyn qofka diinta ka saartay noqonaysaa shirkiga yari waa waxaan shirkigaa weyn gaarsiisnayn waa hadal kasta iyo ficil kasta oo laakiin kaa weyn wasiilo iyo waddo u noqonaya waa ilaahay dhaarta kayrkii lagu dhaaranaya iyo waxyaalaha noocaasoo kale waxyaalahan markaa diintu ay shirkiga ku sheegtay oo dhan weeye markaa qofka muslimkaa ah inuu mar walba ka digtoonaado inuu ilaahay cid ku lamaaneeyo waayo xaqa ilaahay uu kugu leeyahay ee ilaahayna uu kaaga ballan qaaday inuu janno kugu gelinayo waxa weeye inaad ilaahay keligii caabuddo towxiidkiisa iyo keliyaalkiisa inaad xaqiijiso shirki iyo ilaahay cid ku lamaanayna aad markaa ka dheeraato waxa markaa ilaahay uu kaaga tegsiinayaana wuxuu waa ducadan nabigu sala allah alay sl inoo sheegay markaa shirkiga cabsida laga cabsanayaana dee waxay keenaysaa inaad barato si aanad ugu dhicin inaad daacada iyo markaa ku toosnaato towxiidka inaad ilaahay in badan markaa istikfaar iyo dembi dhaaf aad weydiisato waxa layaaliyo wixii shirki markaa waddo u noqonayay oo aad ka fogaato adducaau liman qaala baaraka allaahu fiik ducada loogu ducaynayo qofka ku idhaahda ilaahay ha ku barakeeyo maxaad adna u waxaad odhanaysaa wa fiika baaraka allaahu adna ilaahay ha ku barakeeyo ayaad ugu jawaabaysaa sidaa in la odhanayo imaam nasaa-i ayaa sunan kubraaga ku warinaya camalulyowm waleylana waa ku warinayaa ibnu sunina camalulyowm waleyla ayuu ku warinayaa bukhaari adul mufradka ayuu ku warinayaa ibnu abi shayba musanifkiisa ayuu ku warinayaa dabarani mucjamulkabiirka ayuu ku warinayaa abu nucaymna xilyatlawliyaa ayuu ku warinayaa sanadka xadiidkuna waa saxiix lafdiga nasaa-i caisha laga warinayaa waxay leedahay rasuulka ilaahay sala allahu alay slm waxaa loo soo hadiyeeyey neef adhiya oo yacni si ay miyuu qallaan neef adhiya ayaa loo soo hadiyey macnaa oo lasoo qalay ama iyagaa kalay markaasaa wuxuu yidhi nabiyu iqsimiiha qaybi buu yidhi oo dadka jaarka yeelka u qaybi caayisha dabeedna waxay ahayd markastoo inantii shaqaalo ahaydee ay reeraa ugu dhiibtay ay soo noqoto waxadhaysay maa qaaluu laki maxay kugu yidhaahdeen markaad u geysay hilibkii maxay ku yidhaahdeen markaasaa waxay odhanaysay waxay odhanayeen baaraka allaahu fiikum ilaahay idin barakeeyo ayay odhanayeen markaa ka qaadanayeen markaase caisha weese wa baaraka allahu ayagana ilaahay ha barakeeyo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu aqbali jiray waxa hadiyadda la yidhaahdo welibana aanu isku gaariyeeli jirin isaguna inuu sii markaa bixin jirayoo ujaarka iyo dadka sii gaadhsiin jiray nabiga sala allahu calay wasalam sadaqada ayaanu xalaal ahayn marka nebiga raashin loo keenana wuxuu weydiin jiray uu odhan jiray maxay tahay hadday yidhahdaan waa sadaqana wuxuu odhan jiray cuni maynu oo wuxuu uhi inna haadihi sadaqaat innamaa hiya awsaaqu nnaas waa dadka wasaqahoodiiyo waxay isku daahiriyeenoo wa innahaa laa taxilu limuxamedin walaa aali aali muxamedin nebi muxamed iyo aalkiisa midna uma banaana buu odhan jiray uu iska celin jiray haddiise la yidhaahdo waa hadiyu hadiyada waa deeta qofka aan baahnayn la siiyey ee ikraamka iyo maamuuska looga jeedo ee weliba qofka loo geeyey baa hadiye la yidhaahdaa sadaqada had iyo gooraale qof baahan baa la siiyaa ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye ajri iyo abaalmarin aakhira aad ka heshid amaa hadiyaddu qof baahan inta badan lama siiyo ikraam iyo maamuusna waa looga jeedaa qofkana waa loo geeyaa marka haddii la yidhaha waa hadiyana waa qaadan jiray haddii la yidhaha waa sadaqana ma qaadan jiray sadaqadu nabiga ka xaaraan bay ahayd mar hadday noloshiisii nebiga ka xaaraan ahayd dee intuu dhintayna markaa ziyaaradii nebiga iyo sadaqadii nebigo loo ururiyaa iyaduna meel ay haysataa ma jirto meel alla meel ay haysata siyaaradii nebi iyo sadaqadii nebigu ma jirto ee rag unbaa markaa ku xoogsanayoo ku urursanaya dadka waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay jaarka iyo dadka fuqarada in loo hadiyeeyo oo wax la siiyo si markaa dee dadku ay isugu naxariistaan ummaddu ay markaa qulubtooda isugu dhowaato oo aan dabaqadin aanay cirka oonay dhangin oonay markaa cuntada daadin qaarna markaa aanay beerka gaajo dhulka ku haynin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inay dadku isu duceeyaan oo dad markaa isku xidhan oo kii wax la siiyey uu markaa kii wax siiyey u duceeyo kii wax siiyeyna u duceeyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiidka riwaayada qofka muslimkaahi wuxuu bixinayo iyo wuxuu odhanayo iyo afcaashiisoo dhan inuu ilaahay dartii u bixiyo riyaa iyo istusra u iska ilaaliyo ducaau karaahiyati tiyara baasaysiga niciddeeda ducadii ducadeedii ducaau karaahiyati tiyarati baasaysiga niciddeeda ducadii yacni maruu qofku baasaysiga iyo waxaa naco amaba dee uu ka baqdaba wixii lagu ducaysanayey wuxuu odhanayaa allaahuma laa tayra ilaahayow dayr iyo shimbir ma jiro ilaa dayruka shimbirkaaga mooyaane walaa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayrkaaga mooyaane walaa ilaaha hayruk ilaaha hayrkaayihina ma jiro ilaahayow saas ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo waxa warinaya imaamu axmed waxa warinaya dabaraani baa mucjamulkabiirka ku warinaya ibnu sunni baa isaguna camalulyoom waleyla ku warinaya basaar baa musnadkiisa ku warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana lafdiga imaam axmed cabdillahi bnu camar laga warinayo waxa uu leeyahy rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi man raddatu tiyara qofka ay baasaysi ka celiyo can xaajati min xaajatin baahi faqad ashraka ilaahay buu shariig yeelay baahi iyo meel uu socday iyo safirkiisa qofkii baasaysi uu ka celiyo wax baasaysanaya ilaahay buu shariig yeelay yaa rasuullahi maa kafaaratu daalika bay yidhaha bal hadday la dhacdo maxaa kafaaro u noqonaya qof lagaga dhaafaya wuxuu yidhi waxaa odhanaya allahuma laa khayra ilaa khayruk walaa tayra ilaa tayruk walaa ilaaha hayruk sidaas ayuu odhanaya waxaa lafdiga basaar isagu ahaa burayda laga warinayo qofka shay arrimaha baasaysigaasi uu ku yimaado xayd allahuma laa tayra ilaa tayru walaa khayra ilaa khayru walaa ilaaha hayruk sidaasay markaa wada tilmaamayaan xadiida dhowrka ay ku arorto allahuma laa tayra laba macnoba waa lagu fasiri karaayo ilaahu shimbir ma jiro ilaa tayru shimbirka ayaa shimbirkaaga mooyaane bimacnaa waxa weeye shimbiruhu oo markaa hore qaarkood la baasaysan jiray waa khalqi ilaahay khalqiga ka mida waxna ma dhibto waxna ma anfacdo adaa arsaaqa adaa u naxariista markaa waxay leeyihiinoo bele iyo baasi ma jirto ama laa dayra dayr iyo baasaysi iyo tashaa ma jiro ilaa dayruka dee belada adugu aad keenta mooyaane meel kaleo ka imanaysa wax kaloo la baasaystaa ma jiro walaa khayra ilaa khayruk khayrna ma jiraa khayrkaaga mooyaane khayr oo dhami aduu gacantaada ku jiraa adigaa nafci iyo durba bixiya walaa ilaaha hayruk mid la caabudo xaq lagu caabudoon adiga ahayna ma jira ilaahayu xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa baasaysigu in wax la baasaysaa caadaadkii jaahiliga ahaye madmuumka aha ayay ka mid ahay asalka diyarana xilligii hore jaahiligii waxay ku timi qofku markuu doono inuu baxo safar u baxo ayaa shimbir ayuu imanayo waa duulinayay hadday midigu duusho wuxuu odhanayay waa khayroo saanix buu odhanayo deedna waa soconayay hadday u duushana waa baasaysanayayoo baarix ayuu odhanayo waa noqonayay bini aadmigu xilliyadii hore iyo xilliyaddaba waxyaalo badan ay baasaysaan ayaa jira dee inaguba waynu soo gaana iyadoo bilaha la baasaysanayo laa safara walaa cadwaa baa nebigu bisha safar la baasaysto oo ilaahu yar inagu safrin la yidhahdo markay bishaasi soo gasho ilaahu yar inagu safrin la yidhaahdo ayaamaha waa arbaca bil u dambaysa lama guuro waxbaa dhacaya baa la odhan jiray maalmo aan wax la muquulinoo wax la sadaqadaysan baa ayaa jiray shimbiraha qaar baa la baasaysan jiray oo baasha guumaysa la yidhaahdo waxaa garaya bari annagoo yar yar habeen saq dhexay waana wax mandarkeedu iyo muuqaalkeeduna wuu foolxun yahay cideeduna way fool ayay dusha dushayada isku soo taagtay gebi reerkiiba intuu soo wada kacay baad meel wala xabad ku ridi yacni saar u baqarnay shimbirtaasi markay soo kacay dul istaagtay yacni ilaahun baa garab kalay yacni shimbirtaasaa la baasay guumays baynu idhaahnaa qaar baa taa baasaysta marka baasaysigaasi inuu markaa waxaa jaahiliyadaa yahay ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa hadduu qofku rumeeyo inuu waxaasi dhib keenayo ama dheef keenayo oo iyadoo ay waxaa samaynaysana shirkun fi rubuubiya ayay noqonaysaa qofku waa ku gaaloobayaa waayo wuxuu rumeeyey inuu jiro abuuro kale oo mudabir oo ilaahay kownka wax la maamulaya hadduu markaa ka baqduu rajeeyana shirku fil uluhiya bay ayana noqonaysaa hadduu ise caqiideeyo inuu waxaani khayrka ama sharka inuu sabab u yahay ama calaamo u yahay ilaahay ka wax uba sabaynayo laakiin waxaani calaamo inuu yahay hadduu rumeeyana shirkul asqar bay noqonaysaayo leanno waxaan sabab ilaahay ka dhigin sharcan walaa qadaran aan tajribana sabab ku ahayn buu sabab ka dhigay taasina shirku asqar ayay noqonaysaa qofka muslimka ahina waa qofka ilaahay tala saaranaya wasaawista shaydaankana aan milicsanaynin ee aan daymoonayninee markaa ilaahay tala saaranaya arrintiisa maraa ku soconaya fa'liga isaga wanaagsani oo ilaahay wax wanaagsan inaad ka filato oo khayr aad malaysataa iyadu taasi waxa weeye waa mid markaa iyadu wanaagsan ducaa rukuub halkana wuxuu inooga galayaa sheekhu ducooyin badan oo munaasib isu ah ducadii markaa markuu daabo fuulayo safarkii iyo socdaalkii sagootintii inta safarka lagu jiro adkaar fara badan leannu qofka muslimkii xaalad kasta oo uu ku sugan yahay digri iyo xus gaara bay leedahay oo ay laga maarmaan tahay qofku ilaahay inuu ku xuso wuxuu odhanaya bismi illaah markuu adinka sidaa u saaro wuxuu fulaya bismi illaah walxamdu lilah subxaana aladii ilaahi baana saan sakhara lana haada shayga noo sakhiray noo fudaydiyey noo layliyey wamaa kunnaa maanaan ahayn low isa muqrinina kuwa awooda ilaahay baa noo layliyey noo dabciyey noo saalay anagu awood aanu leenahay kumaanaan oo kumaanaan samaysanin wainaa anagu ilaa rabbinaa rabbiga xaggiisa lamunqalibuuna u gadoomayna alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah maxmed ilaahay bay usugnaatay allahu akbaru ilaahay baa wax walba ka weyn allahu akbaru ilahay baa wax walba ka weyn allahu akbar ilahay baa wax walba ka weyn subxaanaka ilaahay ow nasaanaan baa kuu sugnaato xumaan ayaan kaa nasa ayaan kaa fogeynaya allahuma ya low inii anigu dalamtu nafsii nafdayda ayaan dulmiyey fakfir lii ilaahay ii dhaaf fa inahu laa adiga mooyaane sidaa inuu qofku marka uu daabo fuulo waxay doontaba ha ahaatee uu ku ducaysanayo waxa warinaya abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i sunan kubraa iyo camulyoomka ayuu ku warinayaa xaakimna mustadragiisa ayuu ku warinaya ibnu xibbaan baa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiix cali ibna rabiica ayaa wuxuu leeyahay ninkaa taabiciga ah waxaana goobjoog u ahaa cali ibn abi aalib waxaa loo keenay daabo si u fuulo markuu lugtiisii halkaa koonaha iyo halkii lagu fuulayo uu saa u saaray ayaa wuxuuhi bismi illaah markuu dusheedii u baxay wuxuu uhi alxamdu lilah kadib ayuu uhi subxaana aladii sakara lana hada wmaa kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala wuxuu uhi alxamdu lilah halaaa maraat saddex jeer buu yidhi uma qaala allahu akbar halaaa maraat saddex jeer baa haddana allah akbar yidhi uma qaala wuxuu subxaanaka inii dalamtu nafsii faاkfir lii fainahu laa yakfir dunba ilaa anta uma daxika kadibna waa qoslay waa cali bin abi aalib dabeetana taabicigii xadiidka ka warinaya cali bnu rabiica ayaa waxa uu yidhi waxaan ku ihi amiir almuminiin min ay shayin daxigta maxaad la qosashay maxaa kaa qosliyey wuxuu dabeetana yidhi ra'aytu nabiya sala allahu alay slm ayaan arkay facala kamaa facaltu sidaa aan sameeyey oo kale isagoo sameeyey uma daxika dabeetana nabigaa qoslay ama intaan sidiisii sameeyey ayaan xataa qosolkiisii ayaan sameeyey bu markaas ayaan ku uhi yaa rasuulahi min ayi shayin daxikta maxaad ku qososhay markaasuu ina rabbaka yacjuu min cabdihi addoonkiisa waa la yaabaa ujbi iyo layaab isagao wucu namoonkeed loo kala ahayn markuu addoonku yidhaahdo ikfir lii dunuubii ilaahu dembiyaalkayga i dhaaf yaclamu annahu la yakfiru dunuuba gayri ee woog yahay dembiyada cidaan aniga ahayn oo dhaafdaa inaanay jirin addoonku markuu saa yidhaahdo ayaa raalli ahaansho ilaahay uu ka raalli yahay ayuu ilaahay ula yaabaa xadiidku sidaas ayuu ku soo baxay markaa bismi illaahi buu odhaya alxamdu lilah mahad ilaahay bay nimcadan ay ugu sugnaato subxaana aladii sakara lanaa hada waxana saanu xumaankanaysa ilaaha noo sakiray kan dee markaa hore awr iyo farda iyo dameero iyobaa la fuuli jiray doonye iyo iminka dee maxaa la furaya gawaadhidaa markaa yaacaysa ayaa la furaya noocyadeeda kala gedisan maraakiib ayaa la fuulaya diyaaradahaasaa la fuulaya wax liyaaliya waxaa kala gedisanee cajaa'ibka la yaab kale bismi اlah alxamdu lilah subxana ladi sakra lana haada ilaahay baa yani xumakanaysa ilahay noo sakhiray ka baashaa markaa badda nala dhex eryaya dhulkana birtaa nala eryaya hawada markaa nala dabaal siinaya wamaa kunaa lahu muqriniin annagu markaa shayan kuwa awooda kuwa sakhiranaya haddanaad adigu noo kaalmayn ma nihin dee awrka weyne intaa leege hadduu gebigeenna imika inteenna masaajidkaa fadhidaa hadduu inagu durduriyo digada inaga dhigaya ayaa ilmaha inoogu yaree laba jirka hogaanka intuu soo qabto hadduu too yidhaahdo fadhiisanaya hadduu kiciyo kacaya hadduu hogaamiyo hogaansamaya waa waa sakiro ilaahay u inoo sakiray weeye wainaa ilaa rabbina almunqalibu annagu rabbiga xaggiisaan u gadoomayna yacni taas ayaa waxaa lagu xasuusanayaa yani noqoshadii ilaahay xaggiisa markaa loo noqonayay subxaanaka allaahuma markaa saas ayuu sii odhanayaa allahuma inii dalamtu nafsii faakfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka inay sunno tahay inuu qofku digrigan yidhaahdo marka uu fuulayo wax liyaaliyo wax la fuula ama daabadiiyo xoolo nool ha ahaado ama gaadhi ha aado ama diyaarad ha ahaado wax liyaaliyo wuxuu yahayba noocuu doono wasaa'ilu naqli waxaa loo yaqaanaya iminka la raaco wuxuu odhanaya bismi illaah markuu cagta dhigayo markuu ku sugnaadana alxamdulilah iyo ducadaas ayuu akhrinayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka garanaynaa dee fadliga ilaahay ee weyne khalqigiisa ugu yacni ugu tafadulay ee ilaahay inoo yeelay wixii aynu markaa fuulaynay wixii aynu raacaynay wixi aynu ku raaxaysanaynay masaafooyinka markaa dheer aan ku jaraynay taasina waxay keenaysaa mar walba qofku inuu xasuusnaado nimcada ilaahay siiyey ilaahayna ugu mahadnaqo awdha alxamdu lilaah ilaaha waadaa shaygaa noogu nimceeyey annagu awoodiya xeeladaya may ahaanin inuu mar walba qofku ilaahay xasuusnaado oo ilaahay markaa inuu ku nabadgeliyo uu weydiiso ilaahay baana ku nabadgeliya haddaanu dee markaa ku nabadgeli waxay ku noqdana dee qof markaa ilaahay ku xudhan oo ilaahay baryey oo ilaahay markaa xasuustay ayuu noqonayaa markaa addoonku inuu goor walba ilaahay weynidiisa iyo mahadnaqiisa iyo mar walba markaa inuu dunuubtiisa uu qirsanaado mar walbana markaa dunuubta uu geysay inuu nafdiisa markaas ku qiro ilaahayna markaa dhaafid ka weydiisto ayaynu markaa xadiidka aynu ka qaadana wamaa kunaa lahu muqriniin macnaha taas ayayna tusinaysaa in awood xaggeenna aanay waxaani ku imanay awood ilaahay ay ku timi sifatu tacajub lilah oo xadiidku markaa uu sheegay sifaatulafcaal qaybaha sifooyinka sifaatulafcaalka la yidhaah ee ilaahay uga soo musha xigmo u ilaahay og yahay waana sifa isaga u cunanta oo aan axad khalqigiisaa shabinu laysa ka mili shay wahuwa samiicu lbasiir yaab iyo cujbi markaa ilaah keenna la mida maaha ee waa mid ilaahay isaga u caama oo isaga u cunno oo isaga u gaar ah waxaanay tusinaysaa dee waxa ilaahay inuu jecel yahay ayaanay markaa tusinaysay oo ilaahay markaasuu qofkaasi ficilka iyo waxa uu sameeyey uu markaa ka raalli yahay ayay tusinaysaa ducaa u safari wallah alamka